بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد اللهم زدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا قال المصنف رحمه الله تعالى ويكره الالتفات في الصلاة waxaynu ku soo jirnay iyadoo musanifku raxmat ullaahi calayhi uu inooga soo warramay mufsidaatu salaa salaadda waxyaabihii burinayey oo uu tilmaamay inay noqonayso ashyaada qaarkeed in laga tegey maa laa tatimu alcibaadatu ilaa bih wax cibaadadu aanay la'aanteed dhammaystirmaynin oo arkaan iyo shuruud iyo waajibaad ah wabilakhiraati ficlu maa yunhaa canhu fiiha ta kalena wuxuu sheegay kuwa dambe oo masaa'ilka dambe ee hadalka badrheerhka ah iyo qahqahada iyo xarakada faraha badan leh curfi ahaan ee israacsan ee likayri daruura ah arrimaha noocaasi yahina waa samayn la sameeyey maa yunhaa canhu wixii laysu diiday fiiha ay fi salaati salaada gudaheedii lagu sameeyey weeye wax aan laysu ogolayn oo salaada dhexdeedii lagu sameeye weeye sidaa daraaddeed iyana waa burinaysaa haddana wuxuu rabaa inuu tilmaamo makruuhaadkii waxyaabihii la kahanayey karaahadana hore u soo aragnay tacriifkeeda oo bimacnaa wax in laga tagaa ay tahay sida fiican ajarna laga helayo in la sameeyaana ay tahay sida laga fiican yahay balse aan lagu dembaabayn marka wuxuu yidhi waa yukrahu waxaa la kahdaa oo laga fiican yahay oo la karaahiyeystaa aliltifaatu fi salaa salaadda dhexdeedii in wax la jalleeco oo wax la milicsado oo la eego ta noocaasi ah waa la karaahiyeystaa lianna الnebiya salى اllahu alayh wasalam maxaa yeelay nebiga salى اllahu alayh wasalam su-ila waxaa la weydiiyey can aliltifaat fi salaa salaadda gudaheeda oo wax la jalleeco oo la yaro milicsado wax ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nebigu salى اllahu alayh wasalam huwa ikhtilaasu yakhtalisuhu الshayطaanu min salaati اlcabd rawaahu اlbukhaari waxa uu tilmaamay waxa weeye ikhtilaasun waa dafitaan yakhtalisuhu uu dafayo ashayطaanu shayطaanku uu dafayo min salaati اlcabdi addoonka salaadiisa xaggeeda uu wax ka dafayo weeyaan marka waa dafid qofka wax kaa dafa ee wax kaala booda sida aad u sii eegto sidaasi oo kale ayay shabbahdaa oo waxa weeye eegitaanka aad ilqoodha wax ka eegaysa hoos wax ka fiirinayso ama aad yaro jalleecayso haddaanay markaa lixaajatin ahayn oo hadday lixaajatin tahay oo dani keensato waa bannaan tahay dhibaatana kuma jirto haddii dani keento way bannaan tahay dhibaatana ma leh laakiin kan nahyiga ahi waa ligayri xaaja waa wax dana iyadaan keensan nebiga sala allahu alayh wasalam way dhacday waqtiyada qaarkeed inuu wax jalleecay sida markii uu xanuunsanayey ee saxaabadu gadaalkiisa ay ku tukadeen iyagoo taagtaagan hoostuu ka eega dabeedna markuu dareemay inay taagan yihiin wuxuu ishaaray fadhiista akhritaankiina waa kii markaa lahaa waxaa sigteen sida furus iyo ruum ay yeelaan oo kale boqorradooda isu dul taagaan inaa isu taagtaan baa ku dhowaateen marka imaamkiinu fadhiga ku tukanaya fadhiga ku tukada markuu sarajoog ku tukanaya sarajooga kula tukada adugu masalada insha allahu iyada lafteeda wakhti kale iyo halkay ku habboon tahay oo imaamada iyo meelahaas aynu dib dhigan doonaa laakiin iminka kelmaddaynu uga jeednaa waa likayri xaaja oo markay xaajo jirto in wax la jalleeci karo ayaynu tilmaamaynaa abibakar oo la yaqaanay inaanu waxba jalleecin iyo salaada siduu ugu khushuuci jiray markii nebigu sala allahu aleyh wasalam sulxiga iyo howlihii ku dib dhacay ee uu safka hore soo galay waa kuwii saxaabadu sacab garaaca u sameeyey ee dabeedna markuu yaabay siitaro sacabkan ay garaacayaan waa maxay isaguna ilqoodhu ka eegay hoostuu ka eegay dabeedna wuxuu arkay nebiga sala allahu aleh oo daba taagan deedna nebigu wuxuu ishaaray ku jir oo adigu ina tuji kama yeelina waa kii dib u soo baxay waa kii dib u soo baxay xadiiskii saxiixa bukhaariga iyo heyrkiiba waa macruuf wey maadaamay sidaa tahay waxaynu leenahay hadday lixaajatin tahay eegmadaa waa la samayn karaa waxbaad qoonsatay waxbaa soo sanqarhaya markaasaas war maxaa ah mid baabaa wax kula soo gaadaya maxaa si ah halkanuu kaa dhaafo mid yara tuugnimo inaad wax ku ogeydo masaad kabahaagii hoosta ka yara eegto ad miyuu qaadaya tolo waxba dhibaata kuma jirto hadday lixaajati noqoto dhib ma laakiin likayri xaaja ka la diidaya ee nahyigu ku yimi waa danla'aan salaada khushuuc inaad si dhaba ah ugu qaabishaa la doonaya aanad jeesteesiya waxaana la iman laakiin haddii ay jeesteesiga xaaja keensato oo wax kugu kallifay jiraan inaad hoosta wax ka eegto taasi waa mas'alo kale dhibaatana ma wayukrahu waxaa la karaahaystaa alcabahu ciyaar ayaa la karahaystaa dheeldheel salaada dhexdeedii inaad dheeldheel kula timaaddo oo marba shaarka iska kala wadwado oo marba waxa weeyaan wax iska kala wadwado oo moobilka hoosta ka yar eegto dhaqdhaqaajiso yani lama ogola salaaddii wax ciyaar ciyaara cabas iyo dheeldheel oo marba aad maryaa taataabanayso oo mar kala wadwado oo marba dacal isu wado wax la ogol yahay ma wawadcu lyaddi cala alkhaashira ay bimacnaa atakasurna lama ogoloo wadcu lyaddi gacanta in la dhigo cala alkhaashirati kelya kelida in gacanta la saarana lama ogola qofku markuu yaraa adyad muujinayo soo keliyaas ma qabto keliya isqabad lama ogola waana ficilka qolada yuhuudda weeye oo tashabuh laysku tashabuhayo lama ogola maadaamay sidaa tahay in lala yimaado taasina waa min afcaali اlmukabiriin waana mid marka lagu waafaqayo qoladii yuhuudda oo mukhaalafadooda ay waajib tahay in laga fogaado gaala si ay u dhan tahayba dariiqooda man tashabbaha biqowmin fahuwa huwa minhum maadaamay sidaa tahay oo cidda cid isu ekaysiisaa ay ka mid tahay lama rabo ficil ficiladooda u eg markaa qofkii dhammaa tukanaya inuu keliyaha isqabto la arko nin dhanoo tukanayo keliyaha ishaya waxaas wax bannaan maaha waa karaaha wey wawadculyaddi gacanta in la dhigo cala alkhaashirati wa tashbiiku asaabicii faraha inuu isdhexgeliyo oo fara isdhexgelin sameeyo oo bimacnaa faraha uu kale isu geliyana lama ogola tashbiik waa farahoo la ay shabaka bayna asaabici marka tashbiiku asaabicii lama ogola hadduu xitaa salaadda ku sii socdo intuu waddada sii hayo iyo markuu masaajidka ku jiro intuu salaada sugayo sida adilada ku timi waxa weeyaan qof salaad ku jiroo kaleu ka dhigan yahay inuu faraha ku ciyaaro oo maantaba faraasa isu gelgeliyo isagoo masaajidka ku soo socda ama masaajidka dhex jooga ama salaad ku jira midna looma ogola wa farqacatuhaa farqacatuhaa in laga dhacdhac siiyana lama ogola oo faraa dhac dhac dhac laga siiyo taana lama ogola farqaca waa faraha oo aad markaa ka dhacdhacsiinayso inaad farihiis dhex gelgeliso iyo inaad ka dhacdhac midna lama ogola iyaduna wax kuu bannaan ma aha waa karaaha weeye waa laga fiican yahi wa an yejlisa fiiha ay fi salaati salaadda dhexdeedii inuu fadhiisto muqciyan xaaluu yahay mid iqcaa samaynaya ka iqcaa'i اlkelbi sida iqcaaga eyga oo kale ah fadhi ey oo kale inuu sameeyana lama ogola ama fadhi daanyareed waxaad tidhaahdba fadhi daanyareedka inuu sameeyana lama ogola fadhi danyareedkuna waxaa weeye waa inuu sida doonyoodka marka la doonyoonayo ama la degerin xidhanayo marka odayaashu ay marada dhabarka iyo rugaga isugu xidhayaan say u fadhiistaan soomaydaan arag saasoo kale inta loo fadhiisto in gacmahana dhulka la dhigo taasi baa la yidhahdaa iqcaa'un ka iqcaa'i ilkelbi oo qofka ruugagiisii waa taagan yihiin waxa weeya barhidana dhulkuu ku hayaa gacmihiina dhulkuu dhigo waa sidii doonyoodka marka dhabarka iyo laysku xidhayo ruugaga oo aan waxba laysku xidhinu ee gacmihiina dhulka la dhigayo oo qof saa u yocongogo wey oo saa ku ataxyaadsanaya tan noocaasiya lama ogola fadhiga noocaasiya in salaadda dhexdeedii loo fadhiisto lama ogola iqcaagu nooca labaad waa noocan cirbaha lagu dul fadhiisanaya ruugagana dhulka la dhigayo taasi dhib maleh waa iqcaa bannaan wey noocan qofku intuu ruugaga dhulka dhigto faraha adimadana isku taago oo uu faraha adimadana ku joojiyo dhulka uu labada cirbood dushooda ku fadhiisanayo taasi dhib male kaasi waa bannanya waa iqcaa bannaan wey laakiin iqcaaga la diidaya waa iqcaaun ka iqcaa'i اlkalbi waa nooca eygu isu yumburo oo kale u fadhiisto ama daanyeerku usoo fadhiisto markuu meelaha soo fadhiyo marka fadhi daanyeereed bay af soomaaliga yahdaan ka noocaasiya wey marka kaa lama oqola wa an yastaqbilana lama ogola inuu qaabilo maa yulhiihi wixii mashquulinaya wax mashquulinaya inuu qaabilana lama ogola salaadiisii wax mashquulinaya inuu qaabilana lama ogola wax mashquulinaya inuu qaabilana lama ogola hadday tahay sijaayadaha noocii xardhanaa hadday tahay muraayadahan markaa aluumiyanka ah oo runtii iska dhibaato ah salaadana aan ku habboonayn in lagu tukado muqaabilkooda kuwa noocaasi oo kale waxyaabaa ku mashquulinaya waayo nebiga sala allahu alayh wasalam khusuusiyaadka uu lahaa waxaa ka mid ahay markuu salaada ku jiro inuu xagga dambe wax ka arko nebiga ayaa markaa khusuusiyaadkiisa uu gaar u leeyahay bay ahayd ee alla subxaana wa tacaala ku karaameeya ku maamuusay isagoo salaada ku jira oo halkaa u jeeda inuu xagga dambe wax ka arko maxay samaynaysaa iminka bahashan la yidhaahdo aluumiyanku adiga laftaada saasay kaa dhigaysa adoo halkaa ujeeda inaad xagga dambe wax ka aragto waayo dee waa muraayadaad isku daawanayso waxaad arkaysaa marba isagoo cimaamaddii hagaajinayo oo aanu tukanaya marba saasuu leeyaho musuyara aduu doono feerfeeranaya garhka oo muraayaduu eegaya bahashan aluumiyankan daaqadda ee ka soo horjeeda ayuu eeg kaa ka dambeeyana wuu arkaa kuwaa ka dambeeya siday yihiin ile muraayad baa hortaa leh wuu arkaa marka waxaasoo dhani sax maaha qofkii wax mashquuliya oo isagii wax kale ku fura lama ogola salaaddii waa bal xitaa lama ogola in derbigan salaada loola jeedo wax lagu dhedhejiyo ama adkaar ha noqoto ama kayrkeed ha noqoto in dadkii lagu mashquuliya lama ogola waxaa la doonayaa qofkii inuu ilaahay subxaana wa tacaala qalbi khushuuc leh ku qaabilo wax mashquuliyana aan la hordhigin haddaad laakiin marba xitaa warqaddii dikrigu halkaa ku hor taallo aad tahay asabax walmasa ool riwaayadda kalena ma jirtay ha saddex jeer buu odhanaya taa kalena waxay tidhi ha intaasu salaaddiina waa ku jiraa waana mashquulsan yahy waayo adkaartii baa hor taalla markaa sax maa wax wax ku qoran yihiin xitaa sidaa awadeed baad arkaysaa culimmada sunnadu iyagoo si badan uga digaya waliba xitaa dhowr fataawona sheekh fawsaniya uu ka leeyahay a'immada sunnadu waa ka leeyihiin marka arrin fiican ma aha arrin saxa maaha marka wax mashquuliya inuu qaabilo u jeestana lama ogola aw yadkhula ama uu galo fiihaa salaaddii uu gudagalo wa qalbuhu mushtaqilun iyadoo qalbigiisu mashquulsan yahay salaaddii inuu gudagalo isagoo qalbigiisu mashquulsan yahayna lama ogola oo muxuu ku mashquulsan yahay bimudaafacati alahbatayn labadii xumxumaa inuu celinayo isagoo la difaactamaya labadii xumxumaa waa kaadidii iyo saxaradii iyadoo ay dhibayaan inuu salaadii galo lama rabo way khushuucdii baa tegaysa qofkii isagaas ku mashuulsan wuxuu galay mushtaqilu qalbi isagoo qalbigiisu mashquul yahay marka lama ogola aw bixadrati acaam ama cuntada imaatinkeedii isagoo ku mashquulsan cuntadaasiyo yashtahiihi uu jeclaysanayo sharaabkuna waa la mid ama sharaab uu jeclaysanayo la soo dhigay sida adilada ku timi in waxa weeyaan qofku iska dhammaystirto cuntadiisa weligeed ba jamaacadii hala tukanaye xaaladaas sidoo kale waxa weeye looma ogola waa liqowlihi sala اllahu alيh wasalam uu yihi nebigu laa salaata bixadrati الطacaam salaaddii ma jirto cuntada imaatinkeedii marka cuntadu ay timaado iyo walaa wahuwa yudaaficuhu اlahbahaan iyo isagoo ay difaacayaan oo riixayaan labadii xumxumaa muttafaqu calayh kaanama inay riixayaan oo kale marka ay dhibayaan inuu xaaladda iyadaa cibaadada guto ma aha ma aha oo qofkii waxaa laga fogaynayaa wixii waxa weeye meel kale u jeedinaya salaada ka mashquulinaya marka in wax la hor dhigo dhaldhalaalo iyo wax kale uu daawadana lama oqola inuu nafsiyan uu mashquulsan yahayna lama oqola kuwaasoo dhani waxay kuu bannaynayaan jamaacadii inaad xitaa uga tegi karto laakiin wakhtiga inaad ku saari karto kuu banayn maayaan oo cuntaan cunayaa wakhtiguna ha iska baxo suuragal maaha lakiin waxaad odhan kartaa cuntaan cunaya jamaacaduna ha iska socoto waxba jamaacadu ima taa alla hadda waa raashikaygaan iska dhammaysanaya adhow baan iska tukanaya laakiin suuragal maaha inaad tidhaahid waxa weeye waa raashinkaygaan iska dhammaysanaya wakhtigu ha baxe eh marka wakhtiga bixiddiisa laguma ogola inaad hawlahan ku mashquusho laakiin jamaacada waad uga tegi kartaa hawlahan daraaddood oo qofkii inuu markuu salaadda gelayo qalbigiisu soo jeedo wey nin bay ka sheegayeen waxaa lagu yidhi in lacagaa laguu soo diray mid baa waryaah xoogaa lacaga baan kuu hayaa oo laguu soo diray soo tukoo ii kaale markuu malaa ka yaro dhaqaaqay buu ugu soo jeestay muse waryaah ii sheegoo maxaan ku tukadaa bal waxaan ku tukado ii sheeg ila haddaanad iminka wax ii sheegin salaadayduba mashquul bay ku dhammaanaysaa talow lacagta yaa kuu soo diray talow intay leeg tahay talow maxay tahay inta aan salaadda ku jiraba xisaab baan ku jiraya maxaan ku tukadaa buy haddaba ii sheego waxaad ugu taahdaa hebel lacaguu kuu soo diray ama heblaayi oo intaa leeg baa kuu taalee markaad soo tukato aad qaadatida u kaale bes niyadii markaa waa degaysaa buy hadal dambe geli maayo dilyaa boqol doollar baa ku yaalla ama konton ama dhowr boqol wixii waan garanayaa markaa sheekadaas waa dhammaatay ama haddaad waxa weeye igu tidhaahid lacag unbaa taalla dee feker baan u dhammaanaya marka lama rabo qofkii qalbigii adoo ka mashquuliyey oo meel kale arrintiisuba uu ka shaxayo inuu dee salaaddii kale maaha wanaha wuu nahiyey annabiyu salى اllahu alيه wasalam an yaftarisha arajulu diraacayhi fi الsujuud nebigu salى اllahu alيه wasalam wuxuu kaloo goglado an yaftarisha arajulu ninku inuu goglado dumarkuna waa la mide eh, oo mafhuumo lahae eh. diraacayhi labadiisa dhudhun inuu goglado fi sujuudi ay fii xaali sujuud xaaladda sujuudda inuu labada dhudhun dhulka dhigo waa kuwa xadiista ku yimi iftiraashun ka iftiraashii markaa sabuc inuu markaa nebigu nahiyey goglasho sida bahaluu isu gogladaanoo kale lugaa u dhigaan marka halkii laga rabay sujuudda inaad gacmaha markaad dulka dhigto suxulladana dhulka iyo dhinacyadaba ka jarto ayuunbaad goglaysaaba suxulka iyo waxaba dhulkaad dhigaysa dabeedna saasaad ku sujuudaysa tan noocaasiya waa nahyi wey oo inaad sujuuddaadu qanqoodhaado markiiba intaad gacmaha dhigto waxa weeye suxulkana dhulkana ka jarto dhinacana ka goyso haddaanad dadka hareeraha kaa xiga aanu gaadhaynin waa inaad ku sujuuddaa laakiin inaad wixiibaa dhulka dhigto oo suxulladii dhulka jiifiso taasi wax saxa ma baabu salaati taawuc salaaddii sunnada ahayd baabkeedii haadaa maxallu salaatulkusuuf buu ugu hormariyey salaaddii dayaxmadoobaadka iyo qoraxmadoobaadka salaatulkusuuf salaaddii qoraxda iyo dayaxa madowgooda oo marka la doonana fuqahadu way kala qaadaan oo waxay yidhahdaan labadaba hadii la jamciyo waa alfaadda ay yidhaahdaan ida اجtamaca iftaraqaa waida iftaraqaa ijtamacaa waa alfaadda ay yidhaahdaan hadday kulmaan ida ijtamacaa labaduba hadday isu yimaadaan khusuuf oo kha' ah iyo kusuuf oo kaafah way kala duwanaanayaan iftaraqaa way kala tegayaan hadday kala tagaanna waida iftaraقaana way kulmayaan oo isku mid qura ayaa labadaba ku tusinaya waxay la mid tahay faqiir iyo miskiin faqiir iyo miskiin haddii mid labadoodaba la sheego waa kala laba macno laba macnoad kala siinaysaa haddii ay kulmaan way kala tegayaan laba macnay kala qaadanayaan oo inama sadaqaatu lilfuqaraa'i walmasaakiin waa laba qolo waa sideed sinfi sinfi sinfiga koobaad waa fuqara ka labaad waa masaakiin marka waa inaad laba tacriif tidhaahdaa faqiir waa kaa miskiin waa kaa amaa haddii waxa weeye mid qura la sheego oo sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim faturadu calaa fuqaraa'ihim fuqaraa iyo masaakiin maanta waa isku mid lafdigan joogaa labadiiba kulminaya tan oo kalena maanta waa sidaasi leeg oo kusuuf haddii la yahahdo kaaf buu imika qoran soo maa alkusuuf qorax madoobaadkii iyo dayax madoobaadkii labadaba isagaa kulminaya haddii laakiin la israaciyo oo la yidhado alkusuufu wاlkhusuuf oo khadii iyo kaafkii labadaba la akhriyo oo dabada la ysugu xidho ka kaafka qorax madoobaadkaa laga dhigaa ka kha'dana oo khusuuf ahna dayax madoobaadkaa laga dhigaa waa markay isu yimaadaan ama haddii midkooduun la sheego ama khusuuf hala sheega ama kusuuf hala sheege labadiiba waa loo jeedaa marka maanta kusuuf qoraxdii iyo dayixii labadiiba waa loo jeedaa marka qorax madoobaadkii ama dayax madoobaadkii waakaduhaa waxaana ugu adag buu yidhi sunanyaalka salaat اlkusuuf salaada qorax madoobaadka ama dayax madoobaadka لأنa النebiya maxaa yeelay nebigu salى الlaه عalيه waslم facalahaa waa sameeyey waamara biha waana amray ficil iyo qowl amar ah labadaba waa isugu daray watusallىa waana loo tukadaa calىa صifaةi xadiiثi caaئiشha xadiiska caaئisha qaabkeedii iyo sifadii ku soo aroortay taasaa ugu asaxsane sidaasaa loo tukadaa oo siday ahayd shiikhu waa soo gaabiyo wuxuu yidhi waxay ahayd ana nebiya sala allahu aleyh wasalam jahara codka kor u dhigay fii salaati lkusuuf salaada kusuufka qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka labadaba way shamlinaysaa fii qiraa'atihi qiradiisa kor u dhigay oo fasallaa waa tukaday arbaca rakcaatin afar ragcadood buu tukaday oo fii ragcatayni laba ragcadood ku dhex jira waa afar ragcadoodoo misna laba ragcadood ah oo afar ruquucood iyo afar sujuudood waaale afar qiro iyo waana dhinacna waa ka laba ragcadood dhinacna waa ka afar markaa ruquucood wey waa afar ragcadood bay ka tahay arbacu ragcaatin oo fii ragcatayni ku dhex jira iyo wa arbacu sajadaatin afar sujuudood muttafaqu calayhi sheikhu wuxuu tilmaamayaa salaadan kusuufku sunanta ta ugu adag inay tahay arrintaana waxay ku mutaysatay dhowr qodobba waa marka koowaadee nebiga sala allahu alayh wasalam kama sugna iyada oo qorax madoobaad dhacay ama dayax madoobaad dhacay inuu ka tegey oo uu takhyiiri ka dhigay ma sugna wax jirana maaha bal nebigu sala allahu alayh wasalam ilow ilow markuu dhacay salaaddeedii waa la yimi ama qorax madoobaad ha noqoto ama dayaxmadoobaad ha noqoto waa midda kale waxa weeyaan ummadda wuu amray oo amarna waa ku bixiyey in salaadaa la tukado fafzacuu ila salaa iyo adilada la midka waa ku in salaad loo degdego oo la tukado oo waxa weeyaan xataa yanjaliya marka ilaa uu ka faydmayo marka waxa weeyaan waxaa idinku sugan taana nebigu sala اlla alيه wasalam waa sameeyey oo awaamirna waa bixiyey waa qodobka saddexaade ahlulcilmigu way isku khilaafeen ma waajib sharciyaba mise waa sunne waa mas'ala khilaafiya bal shaaficiyada laftoodu weji bay leeyihiin tilmaamaya inuu waajib yahay madhabka shaaficiyada weji min wujuuhdooda ka mid a waa wejhun min madhab الshaaficiya xitaa inay waajib tahay marka ahlulcilmiga qayb baa qabta inaanay sunneba ahayn ma ardulcayn baa mise waa ardulkifaaya iyada lafteeda khilaaf sii gelaya laakiin hortu inay waajib tahay oo darajada sunne ka sarrayso ahlulcilmiga in badan baa qabta bal waa qowlka aynuu iilanayno ee leenahay derajada sunne way dhaafsiisanta oo waxa weeye sunne way ka sarraysaa waana shay waajib ah waa midda kale eh khudbad bay xitaa leedahay ama raatibaha laga dhigo ama hayru raatibaha laga dhigo khilaaf baa ku jira oo waxa weeye nebigu salى الlahu alيه wasalam markii inankiisa ibraahim dhintay ee markaa waxa weeye qoraxdu madoobaatay ay damceen inay dadka qaarkood yidhaahdaan inankan dhintay daraaddii bay markaa madowgani u yimi dabeedna nebigu salى الlahu alيه waa diiday ina الshamsa wاlqamar aayataani min aayaati اllahi tacalى laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati waxa uu tilmaamay qoraxda iyo dayixu inay yihiin laba aayadood oo ka mida aayaadka alleh ilaahay waxdaaniyadiisa tusinaya umana madoobaadaan buu yidhi qof dhimashadii iyo dhalashadii midnaba uma madoobaadaan qof weyn baa dhintay maanta daraaddeed bay u madoobaadeen waa umuur jaahiliyadii hore adeegsan jirtay wax jira ma qof weyn baa dhashay caawa mar haddii dayaxii madoobaaday taana waxba kama jiraan nebigu labadaba waa diidey sal اllah alيه wasalam allana qur'aanka waa ku tilmaamay wamaa nursulu bilaayaati ila takhwiifa uma soo dirno aayaadka cabsigelin mooyaane si kale uma soo dirno marka cid dhimatay looma soo diray cabsigelin ummadda lagu cabsigelinayo oo waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala siduu dunidan u kala bedelayo iyo si yar inay wax isu bedeli karaan la tusayo weeye oo dayixii cadaa iyo qoraxdii caddayd in nuurkii laga qaaday adigana nafta si yar lagaaga qaadi karo si yarna kownkan oo dhan loo kala bedeli karo allahaa kala bedelayaana xaqu leeyahay in la caabudo tan noocaas yabay ku dareensiinaysaa laakiin ma aha waxa weeye wax cid kale daraaddeed u madoobaanaysa marka umuuraha ku hareeraysan marka la eego shiikhu wuxuu leeyahay sunnaha iyadaa ugu adag iyadaa ugu adag bal waxaynu leenahay waxa weeyaan bal sunnaba waa ka sarraysaa cala alqowl saxiix qaabka loo tukanayo sida ugu fiican waa sidaa xadiiska caaisha waana tabta u tilmaamay wey waxa weeye in laga dhigo xagga sujuudaha marka laga eego waa laba ragcadood inta kaloo dhan marka laga eegana waa afar ragcadood oo ugu horayn markaad xidhato suurat lfaatixa akhrido suurad dheer oo kalead raacin oo qiradaad dheerayn ama suurad ka dhig ama meeshaad doonta kale ka qaado qiro dheer markaad akhrido waad rukuucaysaa markaad rukuucdee rukuuc dheer la timaado samica allahu liman xamida rabbana walaka alxamd markaad ictidaalkaa la timaadee halkaa taagan tahay ayaad misna faatixadii dib ugu noqonaysa faatixo labaad faatixo labaad baad akhriyi misna qiradii kalaa dib u bilaabaysa suurad kaloo dheer iyo waxaa doontaad akhriyi intaa kadib baad misna rukuucaysaa dabadeed misna samic allahu liman xamd rabbana walaka alxamdu markaasaad sujuudaysa marka iminka ragcaddaa hore maxaynu ku akrinaa laba faatixo laba rukuucood laba waxa weeye ictidaaloo samic allah iyo tawaabicdeedii waxyaabi raacay khalaas markaa dhinac markaad ka eegto ragcaddii waa hal ragcad waayo laba sujuudoodoo quraad u yeesho dhinac markaad ka eegtana waa waxa weeye dhinac markaad ka eegtana waa laba ragcadood xagga qirooyinka iyo rukuucaha marka laga eego iyo ictidaalka xagga sujuudaha marka laga eegana waa hal ragcad saa daraaddeed buu u yidhi ta waa la mide wuu u yidhi waa arbacu rakacaad oo fi ragcatayni waa afar ragcadoodoo laba ragcadood ku guda jira xagga marka ragcadaha laga eego waa aar afar qiro afar faatixay yeelanaysaa suwarka la raacinayo waa afar oo afar qiro kaloo ayaa ka dambaynaya faatixooyinka afar rukuucood bay leedahay afar ictidaal bay leedahay oo samicalaada la odhanayo xagga sujuuda oo qura unbay ka tahay maxay iyo xagga atixiyaatkana waa mid qura khalaas salaaة اlwitri witrida salaadeedii salaaة اlwitri shiikhu maanta ma wuxuu uga jeedaa macno ka ballaadhan witrida oo ma buu uga jeedaa mise witrida lafteedii buu uga jeedaa labadaba waa la yidhi laakiin sida daahirka ah witrida lafteedii unbuu uga jeedaa salaatuleyl oo dhan witri ka dhigi maayo salaatuleylkuna dee sanadka oo dhan waa la tukadaa ama qabla nowm ha la tukado ama bacda nowm ha la tukado haddii qabla nowm la tukado inta aan la seexan ka hor bilaha kale oo dhan waxaa la yidhaahdaa salaatu leyl bisha ramadaanna taraawiix baa la yidhaahdaa magacuun baa u kala duwan sanadka oo dhan waa la tukadaa salaatuleylka haddii intaan la seexan ka hor la tukado bisha ramadaan taraawiix baa la yihahdaa magacaasay leedahay bilaha kalena salaatuleyl baa la yihahdaa haddii hurdo dabadeed la tukadana markaad seexato dabadeed u kacdana ramadaan iyo kayrkeedba isku hal magac bay leedahoo tahajud baa la yidhaahdaa hadday ramadaan tahay iyo hadday bilaha kale tahay oo koob iyo tobanka bilood ee kale tahay mid kastoo ka mida marka la seexda dabadeed haddii salaatuleyl loo kaco yusamaa tahajud tahajud baa lagu tilmaamaa oo lagu magacaabaa witriduna tahajud iyo taraawiix iyo salaatuleyl tu ay tahayba salaada lagu gebagabeeye xagga ugu dambeeye laga geliyo ee tirada isdheer ka dhigaysa ragcadna allah ka dhigaya ayaa witri la yahdaa oo witridiiyo salaatuleylku way kala duwan yihin waayo ahlulcilmiga cid tidhi salaatuleyl waa waajib ma jirto qowlan waaxidan waa sunne laakiin witrida waa laysku hayaa oo witrida iyo salaatuleylku way kala duwan yihin waa salaatuleilka inta lagu gebagabaynaya witr lay ahdaa salaatuleilka cidi iskuma hayso sunanimadkeeda laakiin witrida waa laysku hayaa oo qowl min aqwaali ahli اlcilmi wuxuu leeyahay waa waajib qowl ama ha yidhaahdo dadka ahlulqur'aanka abuu ku waajib tahay awtiruu ya ahla alqur'aan oo dadka culimmada iyo dadka kutubta xambaarsan baa laga doonaya ama ha war muslimiin oo dhan baa laga rabaae eh. qowl baa jirale waa waajib siduu doonaba ha u kala farqiya ha dhowe qowlna waa sunuu tilmaamaya sida saxiixa ahina waa inay sunno tahay ee aanay waajib ahayn waayo daabadda iyo korkeeda waa lagu gutaa daabadna farad laguma guto marka witrida hal ragcad bay ka bilaabantaa koob iyo toban baana ugu badan marka wuxuu yidhi salaaة اlwitri sunaة muؤakada salaaة اlwitridu waa sunno la adkeeyey wey daawama waa joogteeyey annabiyu sala allahu wa wasalam calayhi korkiisa witriga xadaran iyo wasafaran nebigu safar iyo markaa sadcaal iyo negaanshiiyaba safaran waa sadcaalkii waxadarana waa negaanshiiyihii mar la neg yahay oo layska yaallo iyo mar sadcaal lagu jiraba nebigu waa joogteeyey sala allahu alayh wasalam waxaa annaasa calayhi dadkana waa ku booriyey korkiisa arrintaa iyada ah oo dadkana waa ku booriyeyoo in la witiraysto nebigu sala اllahu alيh waa aad buu ugu booriyey wa aqaluhu waxaana ugu yar rakcatun baa ugu yar hal ragco in la ugu yar wa akaruhu waxaana ugu badan ixdaa cashara ragca koob iyo toban ragcadood baa ugu badan ixdaa cashara ugu badan wa waqtuhu waqtigiisuna min salaati اlcishaa laga bilaabo wey salaadda laga bilaabo ilaa uluuci اlfajri ilaa inta waagu ka dilaacayo wakhtigeeduna waa salaada cishe laga bilaabo ilaa uluuci اlfajri ilaa waaga dilaaciisa lagala gaadhayo ilaa waaga dilaaciisa lagala gaadhayo salaada cishuun buu daba yaallaa witridu salaada cishe haddii wakhtigeedii caadigahaa la tukadana markaasaa wakhtiga witriduna soo gelaya haddii wakhtigeedii asalka ay u lahayd aan la tukanay wakhtigii maqhribka cishaa la tukadana oo la jamciyo ille waa laga yaabaa in la jamciye eh oo salaadii maqhrib iyo cishaha isku mar la tukado ama roob da da'aya daraaddii ha loo jamciyo ama sadcaal lagu jiro daraaddeed ha loo jamciyo safar la yahay ama waxa weeye xanuun iyo dhib jiro oo qofkani aanu wakhtigii labadii wakti kale tukan karayn daraaddeed ha loo jamciyo acdaartii keeni jirtay jamcinta haddii mid ka mida daraaddeeda loo jamciyo witridina wakhtigeedii waa soo guurayaa oo ilaa walba salaadda cishuun bay daba taalle xilligaa maqhribkay noqonaysa waayo iyada mar kastaba witridu waxay ka dambaysaa un salaadda cishe cisheba haddaad tukato maqhribka xilligiisiina tuko way joogtaa witridina soo gashay cisho la hel yaaba witrina la hel wاlafضalu sida fiican an yakuuna waa inuu yahay aakhira salaatihi salaadiisa aakhirkeeda iyo gebagabadeeda waa inuu yahay witrigu oo witrigu ka ugu dambeeya inuu noqdo sidaasi baa fiican kama qaala nebiyu salى اllahu alيyh waslm sidaa nebigu yidhi salى اllahu alيه waslm ijcaluu ka dhiga aakhira salaatikum biاlleyli witra salaatuleylka aakhirkeeda waa iyo gebagabadeeda waxaa ka dhigtaan habeenkii witri ka dhiga salaatuleylka waxa weeyaan gebagabadeeda witri ka dhiga muttafaqu calayh wa qaala wuxuu kaloo yidhi nebigu sala allahu aleyh wasalam man khaafa kii ka baqa an laa yaquuma inaanu kicin min aakhiri leyl habeenka aakhirkiisa inaanu kicin qofkii ka baqa habeenka gelinkiisa dambe falyuutir awalahu awalkiisa iyo habeenka gelankiisa hore ha witraysto wamanamica kii fila an yaquuma inuu kaco aakhirahu gadaalkiisa habeenkana falyuutir aakhira leyl habeenka akhirkiisa ha witraysto faina salaata aakhira leyl mashhuuda maxaa yeelay salaada aakhiruleylka lala yimaada mashhuudatun tii la xaadiraya weeye malaa'ig ayaa markaa xaadiraysa marka tii lasoo xaadirayo weeye wadalika afdal taasi baana fadli badan buu nebigu sala allah aleh wasalam qofkii filaya ay u suuro gelayso habeenka gelinkiisa dambe inuu kaco witrida xaggaa dambe ha u dibdhigto waayo waa salaad lasoo xaadirayo taasi baana fadli badan habeenka uluثu leylka dambena waa wakhtiga ilaahay subxaanaه wa tacaala uu soo degayo nusuulan yaliiqu bijalaalih degitaan isaga weynankiisa u cunama oo qaabuu u soo degayo iyo sifo midna aynaan u garanayn sida aynaan daatada ilaahayba sifadeeda u garanayn ayaynaan sifaadkiisana sifadooda u garanayn laakiin waxaynu unsugaynaa inuu jiro manaa nuzuul uu markaa nebiguisuna caddeeyey sala allahu aleh wasalam salaat listisqa roob dalabka salaadeedii haadaa maxalu roob doontii ayaa aynu halkana kaga hadlaynaa wa salaatu listisqaa'i salaaddii roob dalabku sunnatu weeye waa sunne salaadda roob dalabka in lala yimaadaa oo roobdoon lala yimaadaa sunne weeye ida ura marka loo dhibgeliyo annaasu dadka marka loo dhibgeliyo ida ura naas dadka marka la dhibgeliyo ee loo dhibgeliyo lifaqdi ilmaa'i biyola-aan darteed ayaanay lala iman ama dee ajdabat اlardu dhulkuba ay abaarowdo hadday doonaan biyaba ha la eh haddii baadkii dhulka laga cunayaba la waayo iyana waa la mid ceelashaa ku jiraan iyo barkadaha buuxa waxba biirin mayso markaana roob dalab imanaya marka biyo la waayo ama biyo lama waayina biyo waa la haystee baadkii baa la waayo wax allaaliya waxay xooluu dhulka ka qaadaan ma hayaan biyo khaliya markaas see loo geli allah gacmaa la hoos dhiganaya roobdoon baa loo baxaya waar xoolihii afka dhulka ka daaye-e ilaahay inuu raxmad inoo shubo khayr qabtaa oo markaa daaqii inoo soo noqdo waar aan bannaanka u baxnaan loodhanya rabbi aan gacmaha hoos dhiganno biyaha berkadaa inoogu jira waxba biirin mayse aan rabbi gacmaha hoos dhiganno marka haddii biyo la'aani dhacdo baadkii haba buuxo daaqii aradaha ku yaalle ama waxa weeye dhulkii markaa uu noqdo bilaa daaq oo aanay waxba ku olin labadaa jeerba roobdoon in loo baxaa ayaa sunno ah wa tufcalu waa la sameeyaa ka salaati alciidi baa loo sameeyaa sida ciidda oo kale fi saxraa'i bannaanadaa loola baxaa masaajidada laguma tukada ee bannaanadaasaa loola baxaa roobdoonta marka la leeyaha waa la roobdoonayaa waa in bannaankaa ciidda loola baxayey loo baxaa wayakhruju ilayhaa shaksigu wuu u soo baxayaa salaadii mutakhashican isagoo iskhushuucinaya mutakhashic waa qofku inuu dhulka eego oo waxa weeyaan si haybad lena uu u socdo oo mutakhashicu waa qofku inaad iskhushuuciso oo aad markaa muujisato qof haybad muujinayo oo dhulka iska eegayo oo ismiskiinis weeye mutadallilan waa inuu isdullaynayaa oo waxa weeye waxaanuu xidhan yahay ay noqoto siyaab ulbidla hugii shaqadii iska caadiga aha waa inay noqoto oo waxa weeyaan qof markaa khuduuc samaynaya ee xaragada boqolka dhigay waa inaanu ahayn oo hiyaabu ziina hugii quruxda waa inaanu soo xidhan iyo golaha eh huga iska caadiga ah waa inuu xidhaa maaha hu liito oo meel gaara roobdoonta loo dhigay inuu soo qaadanaya maaha ee waa hugaagaa caadiga ah. ka aynu iminka sidane ku shaqo tegayno waa in waxa weeyaan qofki uu sitaa ee aanay ahayn nin markaa xarakada dee boqolka dhigay mutadarican waa inuu tadaruc la yimaadaayo ducada aad u badsaa alle isdhuldhiga uu isu dhuldhigayo ee baryada ku celcelinayo waa inuu markaa sameeya fa yusallii waa tukanayaa ragcatayni laba ragcadood ayuu tukan uma intaa kadibna yakhdubu wuu khudbadaynayaa khudbatan waaxida hal khudbad buu akhrinaya intaa kadibna hal khudbad hadduu khudbadu akhriya labu akhrinaya intuba hadalkeedu waa badan yahay khilaafkeeduna waa xooggan yahay aharuhuna daahirkooda waa iskhilaafayaan qaarkood laakiin saxiixu waa sidaan shiikhu sheegay wey waa hal khudbadoo qura oo yugiru uu badinaya fiiha alistiqfaar buu ku badinayaa khudbaddaa dhexdeeda sida khudbadaha caadigaabuu ah u furfuranayaa marka hore lakiin hadhow dhexdeeda wuxuu ku badinaya istiqfaarka dembi dhaaf dalabka iyo waqira'ati alaayaat iyo inuu akhriyo aayaadka allatii taasoo fiihaa uu ku sugan yahay alamru bihi amrid laysamrayo dembi dhaaf dalabka wayulixu fi ducaa ducadana alle waa ku celcelinaya ilxaax buu samaynaya wayulixu waa celcelinayaa alle ku celcelinayaa fi ducaa'i ducada oo mar alle baryada waa ku celcelinayaa walaa yastaiu umana dibdhigayo alijaabata aqbalaadda iyo inuu alla ka ajiibadii u dibdhigi maayo ee waxa weeyaan wuu ku celcelinaya oo istibdaa la iman maayo inuu dibdhigis uu u dibdhigayo ducada maxay alijaaba in laga ajiibo oo bimacnaa wuxuu tilmaamayaa roob doontii markaad iminka la timaaddo macnaheedu maaha bal inta roob roobda'ayo koruhay wa innagii markii hore alle barinae iyoinaan dhaqdhaqaaqin aan sugno uun ee wuxuu leeyahay u dibdhigi maayo ajiibis darteedii haddii laga ajiibo markiiba alla ka ajiibana dee waxa way hadal ma leh oo markaa roobdoon iyo sheekadeedu waa dhammaata haddii laakiin markiiba ijaabadii ay dhici weydo misna waa ku celinaya oo odhan maayo mar haddaynu mar alle barinay waxaynu u dibdhigaynaa ka sugaynaa uun bal inta ajiibistaynu sugaynaa lama dhaqdhaqaaqi karo qofownamar dambe ha isku day waxa weya waa la soo celcelin karaa oo haddii uu di'i waayo markiiba waar ku celinno roob doon kalaa loonay ku celinno deed misna waa lagu celinaya macnaha waa lagu celcelin karaa dhibaata kuma jirto tuu tilmaamaya taa wey wayanbagii waxaa habboon qabla alkhuruuji ilayha inta aan loo bixin ka hor ficlu اlasbaab alatii tadfacu shara watanzilu raxma habboon buu leeyahy in la sameeyo intaan loo bixin ka hor afcaasha ama asbaabta in la sameeyo asbaabta ficlulasbaab in asbaabta la sameeyo allatii taasoo tadfacu shara sharka celisa oo watanzilu raxma naxariistuna ay soo degto ama watunzilu raxma naxariistana soo dejisa watunzilu raxma naxariistana soo dejisa asbaabta waxa weeye sharka celisa waa midda kale ee naxariistana soo dejisa ee bisababiha ay ku soo degto waa in la sameeyaa waa kuwe kalistiqfaar sida dembi dhaaf dalabka alle istikfaarka loola imanayo watawba toobadkeenka alle markaa loo toobadkeenayo oo de way kala caamsan yihiin labadooda istikfaarku afkoo quraad ka istikfaarsan kartaa laakiin toobaddu waa ka ballaarhanta oo toobaddu haddaad dadka wixiisa haysato iska tahay tubtu ila dee taasi toobad maaha waxba kama jiraan kuguma filla iyo watawba iyo wاlkhuruuju min almadaalim madaalimtii in laga baxo waxyaabihii dulmigii lahaye laga baxo ciddii lahayd loo celiyo iyo walixsaanu in loo ixsaan sameeyo ila khalqi ummadda iyo khalqiga noocay u iyo wakayriha oo min alasbaab asbaab ah allatii taasoo jacalaha allahu alle uu ka dhigay jaalibatan lilraxma mid naxariista soo jiida daaficatan liniqma masiibadana difaacad u wallahu aclam waayo halkaa inoo joogto allah subxana wa tacala aclam